bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi أجmaciin qala اlmuأlif raximah اllahu taعaalى wاlficl اlmudaaric اlmuctl اlآkhiri fayujzm bxadfi aakhirihi naxwu lam yغzu wlam yksha wlam yrmi inta waxaan ka galaynaa hadeertaan baabkii ugu dambeeyey oo min alabwaab alatii tucrabu bicalaamaatin farciya yaan inta ka galaynaa waxaa ugu horeeya waxa weeyaan ee ugu dambeeya aan dhehe ficilkii mudaaric oo muctalul aakhirka ahaa marka wlficl almudaarica almuctala alaakhiri saasay ku fiican tahay fa yujzamu waxaan soo niriyey kul ficli mudaarici bxadfi اlxaraka meeshaas markaan maraynay musanifka waxaan ku niri waxaa fiicneed fayujzam bisukiin inuu yiraahdo aniga waxaan u fahmay wayujzam bxadfi اlxaraka markuu leeyahy bxadfi اlxarfi inuu yiriyaan u haysta laakiin xadfu اlxaraka haddii la yiraahdo xaraka haddii la xadfo waxaa imaana sukuun asoo yiray lama tahay wayujzamu bisukuun asoo yirah lamid tahay cibaaradii la yaqiina unbuu ka wareegtay macnaha waa isku mid marka istidraageyga cala musanif aan istidraagay meeshaas waxaa weyaan fii gayri maxalih oo markaa waxay ahayd wayujzam bixadfi lxaraka markuu yiriya xarakadii oo la gooyo xaraka haddii la gooyo sukuuna imaanay marka kaanahu qaala wayujzamu bisukuun asoo yirah lamid ahayd marka wayujzamu bixadfi lxaraka ila alficla almudaarica meeshaasay ka baxaysaa o ila alasmaaa sita wa ila almuthana wa ila alficla almudaarica marka walficlu in la yidhaahdo haddii walficlu lmudaaricu almuctalu laakhir fa lama dhihi karo walficlu lmudaaricu almuctalu aakhir yujzamu hadday ahaan lahayd khabarka waa dhici kari lahayd iyadoon loo fiirin bisarfi nadari camaa qablahu marka walficla almudaarica wa ila alficla almudaarica ficilka mudaaric yaan la icraabeynin xaraka oo usuul ah almuctala alaakhiri aakhirka ka jirana ee haddiin xaraka la icraabeyn maxaa la icraaba fa yujzamu bixadfi aakhirihi aakhirkiisoo la gooyo yaa lagu jasminayaa marka waxaan ka fahmnay ficilka mudaaric oo muctala aakhirka ah fii xaali rafcihi wa xaali e, maxaan ku irahdaa fi xaali rafcihi wa nasbihi waa xarakaa la ecraaba oo asal waaye laakiin fi xaali ljasmi bas yuu ka duwan yahay walidaalika musanifka halka xaalo ou asalkii ka baxay unbuu ishaaraya marka fa yujzamu bixadfi aakhirihi markuu yihi waxaan ka fahamnay ana alficla almudaaric almuctal aakhir fi xaali rafcihi aw nasbihi annahu yunsabu bilxarakaat asalkiisuu ku baaqi yahay naxwu qowlika weeyaan lam yakzu walam yakhsha walam yarmi aa tiri intaas waxaa weeyaan ficilkii muctalka aakhirka ficil muctal haddaad maqashid ima an yakuuna muctalan bilwaawi ka lam yakzu aw bilalifi ka lam yakhsha aw bilyaai ka lam yarmi asalkii yakzuu ayay ahayd lambaa la geli waawgiyaa dhaca yakhshaa bay ahayd lambaa marka calaamaadkaas oo ficilka aakhirkiisa saaran bacda xadfi xarfi cila daliilu calaa ana almaxduufa eh, imaa waawun fi xaalati dam lam yagzu aw alifun fi xaalati اlfatxi lam yakhsha aw yaaun fi xaalati alkasri marka yagzu yakhsha yarmi majzuum bilam wcalaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila ad leedahay marka inuu yaqzu waawka maqan yahay damadaasaa ku tusinayso inay yakshaa ay alifka maqan tahay fatxadaa ku tusinayso wahaakada lam yarmi marka ficilka muctalka waa ficilka waaw iyo alif iyo midkood ku dhammaado marka haddii in la ciraabo la rabo baqiyata anwaaci alicraab asal waay ila fi xaalati jasmihi faykruju can اlasli ilى icraabi biاlfarc qaala اlmusanifu fi sharxi hada lbaabu baabkan asiga asaabicu kii oo todobaad weeyaan oo mima kharaja can اlasli asalkii ka baxay ah wa huwa alficlu اlmudaaricu waa ficilkii mudaaric almuctalu اlaakhiri aakhirkiisa ou jiranay naxwu yakzuu wa yarmi ficilkii mudaaric asoo aan jaasim gelina hadda lagu mihaaliye fa inahu yujzamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi aakhirihi fayanuubu wuxuu ka naaib noqdaa xadfu lxarfi xarafka oo la gooyo iyo can xadfi lxaraka xarakadii oo la gooyo uu naaib ka noqdaa oo hadda markaad tiraahdid lam yagzu markaad tiraahdeed yagzu ficlu mudaaricu majzuumu bilam wcalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila niyaabatan can isukuun baad leedahay xadfu lxarakaaba sukuun ah sidiisaba waataan hore usoo sheegnay marka calaa kuli xaal waxaa weeyaan asmaau lkhamsa iyo muthana iyo jamcu lmudakari saalim iyo amhilaة اlkhamsa iyo ficil mudaaric muctal aakhir ah iyo ismkii laa yansarif ismkii oo macnaha aan insiraafka samaynaynin waxay kamid yihiin mawaadicda lagu icraabo icraab oo furuuc ah oon usuul ahayn shanna waa asmaa labana waxa weeyaan waa afcaal amhilaة اkhamsa iyo ficl muctal aakhir waa afcaal intii kasoo hartay oo waxa weeyaan asmaau sita iyo eh, muthana iyo jamcu mudakar saalim iyo jamcu lmuanath saalim iyo alsm aladi laa yansarif shantaasna waa asmaa waxna waxa weeyaan jamiicu axwaalihi xarakaat ama xuruuf oo furuuca la icraaba sida muhanada iyo jamca iyo asmaau sita jamcu lmuanathi saalim alsmu aladi laa yansarif fi bacdi almawaadic lehwa amhilat lkhamsa fi jamiici axwaaliha xarakaat oo waxaa la ciraaba ama xuruuf oo waxaa weyaan oo waxaa la oo naaib ah baynamaa ficl muctal aakhar fi xaala waaxida yuu naaib ka yahay طيب فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقضي وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو inta musanif wuxuu isugu aruuriyey waxa luga alcarabiya xaraka lagu qadaro shayga oo mucrabkaa oo xarakadii ay ka muuqanaynin bimacnaa annahu yucrabu bixarakaatin hiya usuul laakinaha laa tadhar faqad weeyaan baabkan marka baabkii horena wuu ka mid yahay min jiha mana ka mid ah min jiha thaaniya mar waa waxa weyaan waa ka mid yahay oo waxa weyaan xarakaada la icraabaya oo usuul ah laakiin xarakaadkii meeshay ka muuqan lahayd yaa lagu qadaraya keli a markaasuu uhi tuqadaru waa la qadaraa jamiicu lxarakaati xarakaadka dhammaanteed fii naxwi ghulaamihi iwalfata yaa lagu qadaraa kan hore waxa weeyaan ghulaamii wuxuu u joogaa kulu ismin mudaafin ilaa yaai lmutakalim tuqadaru fiihi jamiicu lxarakaat ayib wlfataana wuxuu ula jeedaa isim maqsuur ah markaasuu hi wayusama thaani midka labaadoo fataa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran kan hore maxaa lagu magacaabaa almudaaf ilaa yaai mutakalim waa ka aamusa kulu smin udiifa ilaa yaai lmutakalim falxarakaatu laa tadhar sababtana maxay tahay in badan baan kutubtii hore usheegnay aan ku sheegnay liannahu liana yaa ficilna way gashaa mm, asmaadana way gashaa ficil haday gasha maadaama aan ficilka loo ogoleyn hoos dhig yaa waxaa la dhex dhigaa nuun oo layidhaha nuunulwiqaaya sidii ficilka hoos dhig looga ilaaliyo yaa nuunulwiqaaya la keenaa wankaa nuuntaasaa la hoos dhigaa sidii ya-da kasra u qaadata ficilkan hoos dhiga looga ilaaliyo darabanii yadribunii idribnii yaa la laleeyahay haddii isim gasho isimka diidi maayaa ulmutakalim inay eh, ay la xiriirsato oo aan la kala fasilin xataa marka isimkii haddii uu marfuuc yahay iyo hadduu mansuub yahay in icraabta lagu qadara haddii loo idaafiya almutakalim khilaaf kama joogto oo waxaad leedahay haadaa ghulaami ra-aytu ghulaami isimkii oo haadaa ghulaamun ahay oo godnaa markii ya lahaa yaa lmutakalim la xiriirsata laba mushkila imaanayso isimkan khabaruu noqdo godaal buu rabaa yaa waxay rabtaa waxa ka horay in la hoos dhigo markaasaa la yihi waxaa lagu dhexdhexaadiyey in yaa waxaa ka horeeya lafdi ahaan loo hoos dhigo muraacaatan limaa tatadalabuhu isimkana icraabtiisi in loo dhaafo lagu qadaro oo aan la dhihin ghulaamii khabarulmubtada marfuuc bilkasra aana la dhihin oo qawaacidii o dhan aan la burinin oo la yidhaahda marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadara oo markaa damada muqadara inay muuqata waxaa diiday ya oo maaqabligeeda uu hoos dhigan yahay hal xaala laysku haystaa oo ah haddii isimkii aslan ou majruur ahaa oo mathalan marartu bigulaamin ou ahaa yaa ulmutakalima loo idaafeeyey marartu bigulaami markii la yidhaahdo waxaa laleeyahay waxaa laleeyahay majruur bilbaa wa calaamatu jari kasra daahira oo waaba ka muuqataaye masra kasra muqadara calaa maa qabla yaa ilmutakalimi yaa laleeyaho kasradan meesha ka muuqato kasratu icraab ma ahane waa kasra tatatalabuha yaa lmutakalim labada midaas xaala unbaa la isku haystaa qaara waxay qabaan fii xaalati ljari hadduu yahay kasrada way ka muuqataa fii xaalati rafci wanasbine waa lagu qadara liajli munaasaba oo yadiyaa la ilaalina awgeeda marka tuqadaru jamiicu اxarakaati yaa la qadaraa fii naxwi ghulaami wاlfataa baa lagu qadaraa wa yusama athani midka labaad alfataa iyo muusa iyo ciisa maqsuuran waxaa maqsuur loogu magacaabay liannahu qusira can duhuuri اlxarakaati fiih xarakaadkii kordhigii hoos dhigii godaalkii inay ka muuqato yaa yaa laga gaabiyey ama uu ka gaabiyey asig naftigiisa marka waxaan ogaanay alfata isim kastoo maqsuura wahwa kulu ismin yantahi bialifin maftuuxun maa qablaha iyaa la yidhahdaa isim maqsuur ah fii xaalati alrafci waannasbi waaljari waa lagu qadaraa ciraabta oo waxaan leenahay marfuuc wa calaamatu rafcihi mansuubu calaamatu nasbihi majruur calaamatu jarihi kasra muqadara cala alalifi manca miduuriha tacaduru fatxa muqadara cala alif manca miduna tacaduru waxaa tacadur loogu magacaabay laa yumkin an yajtamica alxarakatu maca alalifi fii anin waaxid mustaxiil waa inay aliftii tagto oy xarakaadkii ay yimaadaan inay xarakaadka tagaan o aliftii ay timaado labadaas midkood waa walidaalika marnaba kama muuqan karta tacadur saas tacadur waxaa la kaas maqsuur waa fahamnay wاdamatu wاlkasratu baa lagu qadaraa tuqadaru damatu wاlkasratu fi naxwi اlqaadi wa yusamaa manquusan manquus wa huwa kulu smin mucrabin aakhiruhu yaaء khafiifa maksuuru maa qablaha luzuuman a isim manquus la yidhaahdo isim kasta oo ya khafiifa a ku dhamaado hadday ya-da shidan tahay oo ashaaficiyu albasriyu oo kale la yihahdo manquus ma ah yaa oo khafiifa macnaha shid aan lahaynoo reeban waay haddana maa qabligeeda maksuur ou yahay kasra laazima haddii maa qabligeeda uu reeban yahay sida dabyun iyo jadyun oo kale horeyaan u sheegnay waxa weeyaan manquus lama dhahay isimkaas manquuska ah waxaa la yidhaahdaa manquus waxaa loogu magacaabay biictibaaraat إما لأن هذه lyaa tuxdafu في kaiiri من awaal في kathiiri min alaxaayiin manquus waa la yihahda lannahu asagoo alqaadi ahay haddii la nakire qaadin ale yadi waa dhici manquus waay ama nuqisa can duhuuri اlxarakaati fiih isimka hadduu manquus yahay marka waxa weeyaan damada iyo kasrada unbaa lagu qadaraa hadduu marfuuc yahay damadii waa lagu qadaraa hadduu maksuur yahayna waa lagu qadaraa oo waxaad leedahay haadaa huwa alqaadii alqaadiyu ma dhehaysi damadii waa lagu qadaraa marfuuc khabaru lmubtada marfuuc bidama muqadara cala lyaai manac min duhuuriha hiqal tacadur ma ah waxa loogu qadaraana waa hiqal waxa weeyaan way ka muuqan kartaa laakiin inay ka muuqato culaysaa ku jira oo hadda waa la dhihi karaa haada alqaadiyu haada alqaadiyu waa la dhihi karaa laakiin waxaa ka fudud haada alqaadi in la yidhaahdo kasradina marartu bilqaadi aada leedahay tuqadar laakiin nasbadii maya laguma qadaray ra-aytu alqaadiya yaad leedahay ayib marka intaas waxaan ugu baxnay asmaadi wey musanifka asmaadi iyo afcaashi uu isku daray marka isim mudaaf ila yaa ilmutakalim cala lqowli saxiix tuqadaru fi jamiici lxarakaat liajli munaasaba alsmu lmaqsuur tuqadaru fi jamiici lxarakaat litacaduri alsmu lmanquus tuqadaru fiihi damatu walkasratu lithiqal wa fiihi lfatxa intaasaan asmaadi uga baxnay ayib wاdamatu wاlfatxatu wa tuqadaru damatu wاlfatxatu yaa lagu qadaraa fi naxwi yakshaa yaksha yakshaa waxa weeyaan hadduu ficilka muctal bilأlif ou yahay damadiisana waa lagu qadaraa fatxadana waa lagu qadaraa oo waxaad leedahay yakshaa caliyu min caduwihi haddaa tiraa yakshaa ficlu mudaaricu marfuuc bdma mqadara calى alif manca min duhuriha tacaduru oo isimka oo maqsuurka ahay iyo ficilka muctal bilif maadaama alif ay wada dambeeyaan tacadura la wada leeyahay isla macnihiyaa ku jira marka yakshaa damadii waa lagu qadaraa fatxadina waa lamid oo lan yakshaa aada leedahay oo ln xarfu nafyin wanasbin yakhsha ficlu mudaaricu mansuubu bilan wcalaamatu nasbihi fatxa muqadara cala alalifi manaca min duuriha tacaduru maxaa marka aa dhiman ficilkii haddii oo e, muctalka bilalif ahay damadii iyo fatxadii waa lagu qadaraa haddii la yiri sukuunkii aa markaas aa ka dhiman hadduu majzuum noqdo yujzam bixadfi xarf cila haddaan soo dhaafnay marka ficilka in kaana muctala bilalifi fatuqadaru fiihi dama walfatxa wa yujzamu badala min alxaraka bixadfi aakhirihi wاdamatu baa lagu qadaraa wa tuqadaru damatu fii naxwi yadcuu wayaqdii ficilka hadduu muctal bilwaaw yahay ama bilyaa u yahay markuu marfuuc yahay damadii waa lagu qadaraa yadcuu yqdii ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadara cala lwaawi manaca min duhuriha hiqal cala lyaai manaca min duhuuriha hiqal waa laleeyahy wa tadharu lfatxatu fatxadina way ka muuqataa fii naxwi qowlika ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa fatxadi way muuqanaysaa oo ina alqaadiya wuxuu u joogaa isimkii manquuska ah fii xaalati nasbi maadaama damadii iyo kasradii waa lagu qadaraa manquuska la soo yiri fatxadiina waa ka muuqataa intaa lagu sheegay lan yaqdiyana waa ficilkii oo muctal bilyaai ah oo nasbadii ay ka muuqatay maadaama aan soo niri damadii waa lagu qadaraa walan yadcuwa waa ficilkii oo muctal bilwaa fatxadii ka muuqatay intaa weeyaan intaas aan sheegnay musanifka unbuu hadda shaarixa ku faahfaafin doonaa markaasuu sharxi calaamat اlicraabi calaa darbayni icraabta calaamadeeda laba qeyb waa daahiratin mid muuqato wahiya alaslu shay kastoo mucrab ah inay icraabtiisa ka muuqataa asal ah waqad taqadamat amhilatuha amhiladeedana waa soo hormartay wa muqadaratin ay u qeybsantaa daahiratin wa muqadaratin oo darbaynti laga bedelo wa haada alfaslu fasalkan asiga ene macquudun waxaa loo gunday lidikrihaa midka craabta ay ku qadaran tahan fasalkan uga hadlaynaa buuri faladii yuqadaru fiihi lcraabu midka craabta lagu qadaro khamsatu anwaacin waa axaduhaa maa yuqadaru fiihi xarakaat lcraab craabta xarakaadkeeda mid lagu qadara jamiicuhaa maxaa loogu qadaraa waa likowni xarfi alaakhiri xarafka dambeey ahaanshadiiso oo minhu asaga kamid eh laa yaqbalu xarakata xarakada inuusan aqbalayni lidaatihi xarafka daatadiisa wadalika midkaas alismu lmaqsuuru weeyaan wahwa maqsuur waxaa la yidhaahdaa aladii isimkoo aakhiruhu alifun ou yahay laazima alif aan marnaba dhacaynin naxw alfataa taquulu waxaa leedahay jaa alfataa wara-aytu lfataa wamaratu bifataa fatuqadiru fi lwali damatan aad ku qadaraysaa damat muqadarat lannahu faacil wa cala lalifi manaca min duuri atacaduru wa fi thaanina fatxatan aad ku qadaraysaa wa fi thaalitثina kasratan aad ku qadaraysaa wa muujibu hada taqdiiri taqdiirkan waxa waajibiyeyne ana daata alalifi alif daatadeeda laa taqbalu xarakata xaraka ma aqbalaysa lidaatiha oo alif iyo xaraka ma kulmi karaan tandur markaasaa tacadur laleeyahay isimkaas maqsuura la yihahda almustafa eh, maxaan ku irahdaa muusa ciisa alfataa alcasaa kulli waa lawada mid athaani midka labaad oo icraabta lagu qadarayo maa yuqadaru fiihi mid lagu qadara waayo xarakaat licraabi icraabta xarakaadkeeda jamiicuhaa laa likowni alxarfi alaakhiri xarafka oo dambeey inuu yahay awgeed ma aha oo minhu min alismi kamid e eh, laa yaqbalu xarakata xarakada inuusan aqbalaynin lidaati u aqbalaynin inay tahay arinta ma aha bal liajli waxuu xarakada la aqbalaynin bal liajli maa amar ajligiisa weeyaan itasala bihi la xiriirsaday oo yaa lmutakalimka ah wa huwa lismu weeyaan almudaafu ilaa yaai lmutakalimi naxwu ghulaamii wa akhii wa abii waay wadalika liana yaaa almutakalimi tastadci waxay dalbaysaa inkisaara maa qablaha waxa ka horeey inuu hoos dhignaado liajli lmunaasaba oo macnaha ayadan aan imaan karin in wax ka hore loo hoos dhiga maahayn marka faishtigaalu aakhiri lismi isimka aakhirkiisa oo ku mashquulay alladii isimko qablahaa ah bikasrati lmunaasaba hoos dhiga kasradeeda awgeed ku mashquulay yaa manaca wuxuu ka reebay min duhuuri xarakaati اlicraabi icraabka xarakaadkeeda ina muuqata fiih fi dalika اlismi almudaaf ilah ya ilmutakalimi marka waxaan iriyey jamiicu اxarakaat waa lagu qadaraa liajli munaasaba loogu qadaraya ayib liajli اmunaasaba markaan idhaahdo hal xaalo unbaa laysku khalaafay wa hiya fima kaana majruuran oo qolaa waxay leeyihin hadduu majruur yahay kasradiisana ay ka muuqda yaanan qadarin oo marartu bighulaami haddaan iraahdo marka majruur bikasra daahir aan dhahno ibnu maaligaa lagu tiri inuu kamid yahay athaalithu midka saddexaad waxa weeyaan oo asmaadii kii ugu dambeeya maa yuqadaru fiihi damatu walkasratu damadiina waa lagu qadaraa kasradii faqad waxaa loogu qadaraa listiqaali litacadur ma aha waa la cuslaysada kelia xarakadii way ka muuqan kartaaye laakiin in iyadoo laga muujiyo culaysaa ku sugan kelia wahuwa lismu weeyaan almanquusu la nusqaamiyey wanacnii bihi isimka manquuska waxaan ula jeednaa alisma baan ula jeednaa alladii isimko aakhiruhu aakhirkiisa yaa un ay tahay maksuurun maa qablahaa ya oo khafiifa a ah maksuuru maa qablaha kalqaadi wاdaaci wاlhaadi waa badan yihiin wاlmustacli wاlbaari kuli asmaada ya-da saas ku dhamaato o dhan waa lamid marka wuxuu ku leeyahay isimka haddii manquus ou noqdo fii xaalati rafcihi wa jarihi icraabta waa lagu qadaraa oo haadaa jaaءa alqaadi marfuuc bdma mqadara calyahi manac min huuriha hiqalu marartu bilqaadi majruur bikasra mqadara calyahi manac min huuri hiqal laakiin fatxadii way ka muuqanaysaa oo lan ra-aytu lqaadiya aada leedahay waa markuu alif iyo laam ku jirto haddii alif iyo laamti laga gooyo isla icraabta ayada weeyaan laakiin ya-di meeshi way markaasaa icraabtu waxaa lagu qadaraa yadii maqnayd oo haadaa qaadin aad leedahay qaadiyun meeshay ka ahayd waxaad marartu biqaadin mansuub markayba ra-aytu qaadiyan aada leedahay ayib markaasuu wuxuu iri alraabicu midka afaraad maa tuqadaru fiihi damatu walfatxatu wax damadii iyo fatxada lagu qadaro weyaan litacaduri loogu qadaro wahwa alficlu weeyaan almuctalu ee jiranay bilalif ku jiranay waxaa xuruuftan xuruufulmuctal loogu magacaabay taqalubaadkeedaa badan mar waxa weeyaan iyadoo ya-atan tanqalib ilaa alif wa maratan xadif tagayurkana cudur weeyaan sidaasaa waxaa loogu magacaabay xuruufulmuctal markaasaa waxaa leeyahay maa tuqadaru fiihi damatu walfatxatu litacaduri wa huwa alficlu weyaan almuctalu ku jirana bilalifi naxwi yakshaa taquul waxaad leedahay yakshaa zaydun yakshaa ficlu mudaaricun marfuucu litajarudi can naasib wاljaazimi wcalaamatu rafci damatu muqadarat cala alif litacadur marnaba aliftii lama heli karo haddii ay damo meesha timaado ilaa in lagu qadara maahan waxaa lamid lan yakshaa camrun ficilkaas hadda mansuub waay fatxa muqadar cala alif litacaduri fatuqadiru fi lwali ama fatuqadaru fi lawali waxaa lagu qadaraa addamatu wa fi thaanina alfatxatu maxaa loogu qadaraa litacaduri duhuuri lxarakati xarakada inay muuqato aan suuragal ahayn cala alif ay ka muuqato marka ficilka muctalka ah haddii uu marfuuc yahay ama mansuub ou yahay craabta waa ka fahamnay haduu mansuub yahay raabta way ka muuqana may hadii majzuum ou yahan dhihi lahay xarakadii markaa bedelkeeda xadafa imaanay ayib alkhaamisu midka shanaad maa tuqadaru fiihi damatu damada wax lagu qadara faqad weeyaan wahwa midkaasna alficlu weeyaan almuctalu ee jirnaa bilwaaw ku jiranaa naxwu zaydun yarmi wa bilyaai ku jira naxu zaydun zaydun yadcuu mida horo wa bilyaai ku jira naxu zaydun yarmi ficilka hadduu muctalun bilwaaw ou yahay ama bilyaai ou yahay waxaa lagu qadaraa oo keli ah damada lithiqala loogu qadaraa nasbadana way ka muuqanay haddii la jasmiyana saddexdooda ficilka muctalka bialif ah midka waawda ah midka ya-da waa la wada goynaa kulligeed wa tadharu lfatxatu fatxadii way ka muuqanaysaa bimacnaa cala alficli اlmuctali bilwaaw awliyaa likhifatihaa waa fudaydkeedoo cala alyaai ya-da inay ka muuqato way fudadahay fi lasmaai wاlafcaal haddii isimka muctal bilyaa haduu yahay iyo ficilka muctal bilyaa haduu yahay labada way ka muuqanay wa cala lwaawina way ka muuqanay oo fi lafcaali ku jirto liannahu asmaa waaw kuma jirato ma arkaysid ismi mucrab aho waaw ugu dambeeya lama arkay fi luga alcarabiya laakiin ficil unbaa waaw ku jiro karo ka qawlika waxaa tiriye ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa kan hore waxa weeyaan waa isim manquusa ah oo ya ku jiran waa ka muuqatay midka dambo yaqdiyana waa ficil oo ya ku jiran oy ka muuqatay lan yadcu waa ficil oo muctal bilwaaw oo ay ka muuqatay qaala allahu tacaala ilahi wxuu uri ajiibuu daaciya allahi wa qaala tacaala lan yu'tiyahum allahu khayra wa qaala tacaala lan nadcuwa min duunihi ilaaha ajiibuu ajiiba daaciy allah jiniga jiniga isku wacdina wuxuu leeyahay ajiibuu daaciya allah ilaahay midka u yeerayo dadka ilaahay ugu yeerayo hala ajiibo jiniga isku wacdinayo famaa baaluka insigni marka daaciya mafcuul bihi mansuub calaamatu nasb aahira isimkio daaciya manquus ah maadaama mansuub ou yahay isim oo saxiix aakhir uu lamid yahay fi xaalati nasbi lan yu'tiyahum llahu khayra lantaas hadirtaa xarfu nafyin wa nasbin yutiya ficlu mudaaricu muctalu bilyaai mansuubin lan calaamatu nasbi fatxa daahira humtaas waa mafcuulu bihi awl allahu daasna waa faacil muahar khayr mafcuul bihi thaani lan nadcuwa min duunihi ilaahan yay yihaahdeen dadkii asxaabu lkahfi lan nadcuwa caabudi mayno min duunihi ilaahay sukadiisa ilaahan ilaah kaleo asiga aan ahayn caabudi mayno ficilkan nadcuwa oo waaw ku jiran ay fatxada ka muuqatay ulajeedada intaas weeyaan marka musanifka si fiican uu yeelay oo waa maxay kulu maa yuqadaru fiihi lxaraka meeluu ku kulmiyey laakiin ishkaaliyada waxa weeyaan eh, haddii ay xuruuftan saddexda ah oo waaw iyo alif iyo ya hadday afcaal gasha xuruuflictilaala lagu magacaaba asmaa hadday gasha muctal lagu magacaabe manquus iyo maqsuur magacyaalay kale leeyihiin asiga muctal uu ku magacaabay waana laga fiican yihi faslu yurfacu lmudaaricu khaaliya min naasibin wajaazimin naxwu yaquumu zaydun intana ficilkii mudaaric yaa laga galaya musanifka siduu sheegay aniga ajwad minmaa facalahu gayruhu hadda mathalan mulxadii markii aan ku iraahda mutamimkii ficilka mudaaric asmaadii markii la dhameeyey oo macaariftii mansuubaadkii makfuudaadkii markii la dhamay kidib a ficil mudaaric laga hadlay sida hadda musanifka ibnu hishaam uu sameeyey aniga ila fiican liannahu ficilka fii baab licraab mudaarica asaasi waay daalibka marka mubtadiga ah inuu asmaadii barto ficilkii mudaarica soon garanin waxaa weeyaan culays badan baa la gudbanaanay lianna alasla fi lcamali alafcaal fiiriya icraabta ismiga asal ku ah laakiin alcaamil aladii yajlibu annasba eh, eh, aw iljazma aw gayra dalika waxa weyaan afcaasha asal wa marka musanif wuxuu uri yurfacu lmudaaricu mudaarici waa la godaa khaaliyan xaal uu yahay mid ka maran min naasibin ka maran wa jaazimin naxwu yaquumu zaydun waay ficilka mudaaric waxaad hore u ogaataa waa kalimatun dalat calaa macna fi nafsiha wاqtarinat biاlistiqbaali aw ilxaal yani ficilka mudaaric asluhu ida tajarada min ayi shay waxaa weeyaan imaa an yadula cala alxaal anahu yaxtamilu yaxtamilu alxaala wاlistiqbaal oo waxaad leedahay haddaa tiraa yadribu inuu hadda garaacitaankii ku guda jirana waa suuragal in uu maxaan ku irahdaa dibka garaaci doonana waa suuragal waa kaa horta mudaarica kow midda labaad wa huwa alwaxiidu min bayni alafcaal aladii huwa mucrab bishardi an yakhluwa min nuunay altawkiid waniswa midda saddexaad ficilka mudaaric wuu ka mid yahay labada mowdic keli ah oo caamil macnawi ah wax uus qabto cawaamisha oo naxwada ama wax nasbisato ama wax godato ama wax hoos dhigato waa caamil oo xisi oo macnaa xaqiiqi ah laakiin caamil macnawi laba mowdic keliya aad la sheegay haba laysku khilaafsanaade ficilka mudaaric ida tajarada min annaasib wاljaazim qaaluu ina raaficahu caamilu macnawiyin wahwa tajarud waxaa lamid aha lyihi mubtadaha oo ana aladii yarfacu lmubtada huwa caamilu macnawi ismuhu libtidaa intaa markaa ogaatid ficilka mudaaric marfuuc weeyaan marka hadda yaquumu zaydun yaquumu ficlu mudaaricu marfuuc litajarudihi can الnaasibi wاljaazim wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi akhiri al ayb qowlkaas oo hadda musanifka matniga ku sheegay wa الذي aladii calayhi اljumhuur oo lawada yaqaano mucribiinta ay yaqaanaan aqwaal kalea ku jirto musanifka asaa inta kugu sheegi doono wuxuu ri ajmaca naxwiyuuna naxwiyiinta waxay ku ijmaaceen calaa ana alficla almudaarica ficilka mudaaric idaa tajarada hadduu ka dharbeelo min annaasibi waaljaasimi hadduu naasibna gelin wax wax nasbiyo iyo wax jasmi hadday gelin waxay ku ijmaaceen kaana marfuucan inuu ahaanay ka qowlika yaquumu zaydun wa yaqcudu camrun atri wa inama اkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici lahu ficilka mudaaric midka godanaya yuu yahay baa laysku khilaafay fii taxqiiqi raafici lahu maa huwa muxuu yahay faqaala alfaraau wa asxaabuhu waxay yidhaahdeen raaficuhu waxa gotay nafsu tajarudihi asiga inuu ka dharbeelay awgeed min annaasibi waljaazimi uu ka dharbeelay awgeed kaasaaba ah raaficiisa ah waqaal kisaa'i wuxuu yiri raaficuhu xuruufu lmudaaraca mudaarica waataan hore usoo sheegno hadduu ficilka mudaaric yahay xuruuf naitu in lagu bilowdo waay ama nuun ama hamzo ama ya ama ta marka haddii aad tiraahda calaa madhab اlkisaa'i yaquumu alyaau yaau lmudaaraca yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu biyaai lmudaaraca wa calaamatu rafci dama daahira kisaai saasuu qabaa wa qaala thaclab wuxuu iri raaficuhu mudaaracatu lilismi ismiga ou shabahay awgeed yaa lagu godaho yaquumu ficlu mudaaricu marfuucu limushaabahati ism o calaamatu rafci dama daahira wa qaala albasriyuuna waxay yidhaahdeen xuluuluhu raaficuhu xuluuluhu asiga degitaankiisa weeyaanoo maxalal ismi ou degay qaaluu waxay yidhahdeen walihaada idaa dakala calayhi naxwu lan naxwu an walan walam walama imtanaca rafcuhu ficilka mudaaric markuu godan yahay waxay yidhahdeen basriinta waxaa lagu goday waxa weeyaan mowqica uu joogo yaa mowqici isimki ah oo waxaa weeyaan mowqic alibtidaa uu joogay isimka hadduu mubtada yahayna waa la godaa marka yaquumu ficlu mudaaricun marfuuc lixuluulihi maxala lismi wa calaamatu rafci dama daahira laleeyahy walidaalika waxay yidhaahdeen inuu isimka ficilka mudaaric inuu waxa gotay uu yahay booskii isimka u fadhiyo haddii ay galaan xuruuftan la yaqaano an ilan ilam ilama imtanaca rafcuhu in la godo waa reeboon tahay liana alisma laa yaqacu bacdaha meel marka mowqici isimka markaas ma dhicin falaysa xiina idin markaa ma aha xaalan mid degay maxal ismi oo macnaha waxa weyaan lan iyo antaasaa booska ka qaadayso marka ibnu hishaam fiiri wa asaxu laqwaali aqwaasha midka ugu ansaxnimo badan alawal weeyaan asax haddii lagu yidhaahdo wixii ka dambeeya faasid waa ma aha ama daciif waa ma aha laakiin qad yakuunu saxiixan laakiin asaxuhaa unbaa laga hadlay wa huwa asaxu aqwaal alawal bimacnaa tajaruduhu can naafic can innaasi waljazimiya asal eh وهو huwa aladii kii weeyaan yajri calaa alsinati lmucribiina kuwa wax ecraabo alsinadeeda midka ku dareersado yaquuluuna waxay yidhahdeen mucribiinta marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazmi wa yufsidu waxaa fasaadinaya qowl alkasaa'iyi oo yidhi ficilka حروف xuruuf mudaarica lagu goday ana juزa shay shayga qeyb ka mid eh laa yacmal fiih kuma camal falay oo mubtada marfuucu bizaai lama dhahayo lianna xuruufa almudaaraca bacda itisaaliha bilficl mudaaric saarat juzan minhu fakayfa yakuunu juzu caamila fi ljuzi athaani marka taas ma dhici karo wa qowla thaclabin aw thaclab wa yufsidu qowla thaclab waxaa fasaadinayo ana almudaaracata oo yiri ficilka mudaaric waxaa lagu godaya likownihi daaraca alasmaa ana almudaaracata inama اqtadat waxay keentay icraabahu ficilka mudaaric in la icraab min xayثu اljumla ficilka mudaaric ama nasba ha la icraabo ama jasma ha la icraabo ama rafca ha la icraabo waxaan loo icraabay liannahu ashbaha اlisma fii kownihi tatawaarad calayhi macaani laa tucraf ila bاlcraab waa min xayثu macna guud ahaan saas sax u ah laakiin ثuma yaxtaaju kulu nowcin wuxuu u baahan yahay oo min anwaac اcraab icraabta anwaacdeeda kamid eh ilaa caamilin u u baahan yahay caamilkoo yaqtadiih oo markuu nasbisan yahay ba lanaa keentay markuu jasmisan yahayna lamaa keentaan iri oo ma dhihin waxaa lagu nasbiyey limudaaracati اasmaa ma ana dhihin marka icraabta ficilka mudaaric in la icraabo waxaa keentay wuxuu shabahay asmaada markii min xayثu icraab la yihah saas waa laakiin markii yaa nasbiyey yaa rafciyey yaa jasmiyey marka laleeyahay caamil kaloo gaar u baahan yahay ثuma yalzamu calى اmadhabeyni an yakuuna اlmudaaricu marfuuca daa'ima walaa qaa'ila bih ثuma yalzamu waxaa ka laazimaya calى اmadhabeyni madhabtii oo macnaha waxa weeyaan oo kasaa-i iyo madhabkii oo thaclab waxaa ka laazimayo an yakuuna almudaaricu inuu ahaado marfuucan mid godan daa'iman walaa qaa'ila bihi wax yirina ma jira saas haddaad tiraahda booskii oo asmaadow dhacay awgeeda lagu goday haddaad tirahdid ama aad tiraahdid maxaan ku iraahdaa asmaadow shabahay macnee waxay noqon lahayd inuu weligiisba uu godan yahay waxaanu ognahay ficilka mudaaric xaalu min axwaalihi halaatha yuu godan yahay laba xaalana waa wuu ka duwan yahay wayaruddu yarudu qowla albasriyiina basriyiinta qowlkoodana waxaa diidayo celinayo irtifaacuhu ficilkii mudaaric godnaadashadiisa oo fii naxwi hallaa laa yaquumu ou godnaaday lianna alisma isimkii laa yaqacu ma dhaca bacda xuruufi taxdiidi boorinta xuruufteeda gadaashood ma dhaco marka qolo basriyiinta maxay awal hore usoo yiraahdeen u fiirso basriyiinta waxay yidhaahdeen waxaa isimka nasbisanayo ficilka mudaaric waxaa lagu godaa xuluuluhu maxalal ismi baa yidhaahdeen ayib markaasaa waxaa la yidhi hallaa yaquumu muxuu u godnaaday liannahu waxaanu ognahay isim bacda hallaa ma dhaco marka ficilkan oo yaquumu ah bacda hallaa dhacay mowqic ism ma dhicin lianna xuruufa ataxdiid laa tadkhulu cala alasmaa marka markaasoo kale waxay noqon lahayd inuusan marfuuc noqonin walaa qaa'ila bihi marka ijaabaad hadda musanifka intuu ka wada jawaabay qoladii sidaas lagu radiyey mid kastaba radigay kasii bixiyeen oo macnaha hadda waxa weyaan musallam ma ah laakiin hada ra'yi ibni hishaam weeyaan ayib markaasuu musanifku yiri wayunsabu bilan naxwu lan nabraxa ficilkii mudaaric yurfacu mudaaricu khaaliya min naasibin wajaazimin naxwu yaquumu zaydun wa yunsabu bila naxw la nabrax matnigi saas wa hadda nawaasibtu meesha musanifka ka galaya musanifka si fiican buu nawaasibta u wada sharxay walidaalika inaad ogaatid nawaasibta ficilka mudaaric inay toban tahay tobankaas waxaa isku khilaafeen basriintii kuufiyiintii calaa madhabayni reer kuufa waxay leeyihiin haadihi اnawaasib alcashara hiya alatii tansibu alficla almudaarica binafsiha halkaasay mareen dhib maba jirabo reer basriyiin waxay leeyihiin afar keli a ayaa ficilka mudaaric nasbisato inta kale waxa weeyaan ayada ma nasbisee an oo mudmaro aha lagu nasbinaya waxay saas u leeyihiin waxaa ka mid a ah bay leeyihiin masalan xuruufta wax laleeyahay waxbaa lagu nasbiyaa xataa oo kale saan loo dhihin xataa mar naftigeeday wax u nasbisataa marna waxbay hoos dhigtaa mar xarafay noqotaa iyadoo keligeed ah laakiin markaan idhaahda ayadu wax ma nasbisatee waxbay ku nasbisaa ficilka ka dambe ayadana xarf jarkeeda iska ahaanaysaa waa war la soo dhoweyn kara waay khulaasat lqowl labadaas madhab yaa asaasi u ah xaraf kasta iyo shardiga uu wax ku nasbiyane musanifka asigaa kuu cadcadaynaya waa kana markaasuu wuxuu iri lama nqada alkalaamu kalaamkii markuu dhammaaday cala alxaalati aan ka hadalno alatii xaaladoo yarfacu fiiha almudaaricu yurfacu fiiha almudaaricu mudaarice la godo thanaa fanaytu ay ahayd meeshaas inuu yihah lannu asaa iska hadlay hadda thannaaba anigii halkaas ii qoran ayib aan fiiriyo nuskho kale haddii ay ka duwan tahay haddii kaleba ah, sideedu sheegay lama nqada alkalaamu kalaamkii markuu dhammaaday cala alxaalati laga hadlo alatii xaalada yurfacu fiiha almudaaricu mudaarica lagu godo yuthana musanifkii asigaa qof kale iska dhigay markaas ou ku labeeyey bilkalaami kalaamkii buu ku lameeyey cala alxaalati laga hadlo alatii xaalada yunsabu fiiha ficilka mudaaric lagu nasbiyo wadhalika xaaladaas idaa dakhala calayhi cala lmudaarici xarfun hadu galo weeyaan oo min xuruufi arbacatin afar xaraf ka mid ah wahiya lan weeyaan afartii xaraf wa kay weeyaan wa idan weeyaan wa anwa marka musanifku waxaa dareemaysaa ibnu hishaam calaa madhab اlbasriina fi xuruufi الnasb fi lgaalib naxwiyiinta basriyiin ay u badan yihiin madhabka basriyiinta aqwى min madhab اlkuufiyiin madhab اlkuufiyiin haddaa u fiirisid waxay u dhowdahay madhabkooda akharu tawasucan oo naxwada basriyiintaa dejiyeen marka reer kuufana ictiraadaat weeyaan wixii basriinta yihaahdaan inay ku khilaafaan unbaa badan markaasuu leeyahay afartaas marka waxaan ka fahmnay ina afarta lixda kaloo soo hartay inay nasb ay naftooda wax u nasbinin wa badaa musanifku wuxuu ka bilaabay bilkalaami calaalan laga hadlo liannaha mulaasimatu linnasbi daa'iman nasbaday laasimtaa lan hadayba ficilka mudaaric gasho kalaamka ma joogo bikhilaafi albawaaqi kuwa soo haray marna naasibay noqdaan marna camalka waa laga ihmaaliyaa walidaalika lan wuxuu ugu bilaabay sidaas waa wuxuu isku difaacayaa qolo badanaa waxay leeyihiin waxa weeyaan in laga bilaabo an waa baa wanaagsan waxaa la yidhaahdaa النواasب أmha an weeyaan ولذalika تنصب taarة mdmرة و taarة mdhرة in ayada laga bilaabo asل ahayd لذalika waxaa lagu leeyahay muصنifka saasuu isku difaacaya wuxuu leeyahay lan baan ka bilaabay وkhatma bالkalaami buu ku khatimay calىa an laga hadlo waa لطuuli الkalaami عalayha anti tafaasiil badan bay leedahay mara tansibu naasiba daahira mara yajibu idhaaruhaa mara yajibu idmaaruhaa wa mara yajuusu fiiha alwajhaani sidaas awgeedan dib u dhigay ee in hormariya waa lahaan lahayd markaasuu wuri walanne xarfun weeyaan yufiidu nafya walistiqbaala nafyi bay faa'iideysaa ficilka mudaaric hadday gasha diiday u faa'iideyna lan yaquuma istaagi maayo iyo istiqbaal lan yaquuma istaagi maayo mustaqbalan yacni ninki weli waxaad nafinaysaa hadda kadib isma taagay walaa yaqtadii ta'biidan yacni ma keento lantii ta'biid ma keento khilaafan lizamakshari zamakshari annagoo ku khilaafayno fii anmuudajihi kitaabkiisaas oo anmuudajka uu ku magacaabay iyo wuxuu iri lan waxay keentaa ta'biid liannahu zamaqshari waa muctazili mutaqatic marka yani wuxuu rabaa ilaahay kalaamkiisa jala jalaaluhu fii qowlihi lan taraanii uu ku yiri nabiyulaahi muuse lagu yiri iyo wuxuu u soo qaatay ilaahay lan taraanii markuu yiri in ilaahay aan la arki karin laa fi dunyaa walaa fi laakhira لأنa ln hadihi تqtadي تأbيid yaعni nfy الru'ya waa muabada fi الdunya والآkhira sidaasuu yihah naxwiyiinta calىa madhab الsuna wa minhum ibnu hishaam yaa ka daba qaateen alyihi waxaas uu sheegay wax ka jira ma laha lanta bixasabi meesha ay ku jirta waay asluhaa ta'biid ma keenayso oo haddaa tira lan ashraba alyowma maan hal macnaheedu anaka laa tashrabu maan abadan inaysan lan nafyi keenayn waxaa u daliil ah qowl llahi tacaala walan yatamanawhu abadan hadday lanta taabiid keenayso abadan in lagu adkeeyo maba u baahnaan lahaynba marka sidaas awgeed yaa ibnu maalik iyo ibnu hishaam iyo majmuuca min anaxwiyiin alkibaar raduu cala zamaqshari fii qowlihi ana lan tufiidu taabiid asigoo madhabtiisa inuu ugu gargaaro doonayo yuu arintaa yiri waana lagu diiday ayib taa waxa weeyaan waa waa hal xaalo markii ay maalan meelaha qaarkeed ay gasho lan yakhluquu dhubaaban yani rajo lagama qabo weligee dhubaab inay abuuraan dadka yacni rajo lagama qabo macnaheedii marka ma aha inay lanti ka timid ma ahane laakiin tacjiizkan bixaalati اlbashar iyay ka timid calaa kuli xaal waxa weeyaan lan taraanii daliil uma aha ilaahay inaan qiyaamo lagu arki karin waxa weyaan waxaa wax kaaga filane nusuustii sariixada ahayd oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam liladiina axsanuu اlxusna wa ziyaada ou ziyaadada uu nabiga ku tilmaamay kamaa fi saxiix muslim in ilaahay aragtinadiisa ay tahay nabiga fi saxiixayni inakum satarawna rabakum kamaa tarawna alqamara leylata albadri laa tudaamuuna fii ru'yatihi yuu nabiga caleyh salaatu wasalaam hadalkaas hadal la barbar dhigi karo ma laha mahmaa qaala alqaa'iluun marka lanti laa tufiidu ta'biidan walaa taakiidanna ma faa'iidayso khilaafan lahu anagoo hadana zamakshari khilaafayno fii kashaafihi ku khilaafayno kashaaf waxaa weeyaan tafsiirka qur-aanka uu leeyahay zamakshari yaa layra min kutubihi kitaab lkashaaf yaa kamid eh min xayثu lugawiyaat waxaa weeyaan mutamakin azamakshari ka kathiiri min almuctazila maadaama axaadiiثtii ay rumaysnayn badigeed ay leeyihin axaadiida axaad waay laa yuxtaju biha cala alcaqiida yaa waxay ku noqdeen inay xujaystaan lugawiyaadki iyo iyo dalaalaadka oo alfaada ah ay xujo ka dhigtaan walidaalika eh, eh, zamakshari cindahu ibdaacaat fi luga ma fi ayi kalaam laakin hadihi maqmuura fi ibtidaacaatihi waa mubtadic oo shadiid alibtidaaca ayb ah bal qowluka lan aquula lan aquuma aa tiriyay muxtamilun waxaa suuragal eh lian turiida bidaalika inaad ula jeedid annaka laa taquumu abadan weligaa inaad istaagayni lan aquuma inaad istaag waxaa kaloo suuragale annaka laa taquumu inaadan istaagayni fii bacdi asminati lmustaqbali mustaqbalka marka fiiri lantii inaysan laa tufiidu taabiid qofka hadduu yihahdo lan aquuma hal yucqal ana axada min annaasi laa yaquum min juluusihi mase lan aquuma wuxuu u jeedaa inaan hadda isma taagayay oo xaaladan hadda aan ku jirno taasaana aqrab ah walidaalika waxay taas daliil u tahay annaha laa tufiidu ta'biid wa huwa muwaafiqun liqowlika yuwaafaqsay oo أقوم aquumu في عدم cadami التأكيد ta'kiid aydoon aan la taakiidka faa'iideyntiisa waa'idadeedii laa aquumu haddaad tiraahdi macnaheedi waxa weeyaan eh, <clears throat> laa aquumu kuliyatan oo kale macnaheedii ma ah oo taakiidna ma faa'iideyso ta'biidna ma faa'iideyso ولا تقع lan lanti haddana ma dhacda buu ri liducaa'i uma dhacda khilaafan libni saraaj ibnu saraaj yaa wuxuu qabaa lan xarfu nafyin eh, wa nasbin wa istiqbaalin wa ducaain in la yiraahdo zamaqsharina waxau leeyay lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa taabiidin qolo kale waxay leeyihin lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin waa la isku khilaafsan yahay waxay leeyihin wa taakiid marka ducaa ma faaideyso walaa xujata lahu waxaana xujana kuma laha fii ma stadala bihi waxau daliishto min qowlihi tacaala qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiira lilmujrimiin qaala uu yiriyey muusa calayhi salaamna kaliimullah rabbi yaa rabbi rabbigeeyow bimaa ancamta calaya waxaad iigu nicmaysay falan akuuna ahaan maayo dahiira lilmujrimiina mid kuwa mujrimiinta u gargaara noqon maayo nabiyulaahi muusa intaan nebinimadii loo dooranin fii beyti fircawn ku noolahay qisadii waa lawada yaqaanaa mashhuurkeed nin qowmkiisa kamid oo reer bani israa'iil ah iyaa nin uu ku tacadiyey markaasuu muuse nin xoog badan ahay ninkii oo qibtiga ahay buu ka u dilay markaasuu ilaahay uu toobo keenu ilaah waan degdegay ee dembigeygii iyo dhaaf inii dlmtu nafsii fkfir lii fakafara lahu ina huwa اlgafuur raxiim qaala rabi bima ancamta taa waxay daliil kugu tahay nabiyulaahi muusa intaan markaa uusan aadin waaye madyan iyo dhulkaas oo aan waxyigu lagu dejinin iyo uu leeyahay rabbi bima ancamta calaya falan akuuna marka muusa markaa muslim u ahay liannahu reer bani israail oo masar tageen liajli nabiylaahi yuusuf markuu marka meesha tego reerkii reer bani israa'iil oo aabihiis yacquub ahaa uu u yeertay meeshaasay ku bateen iyagana ahlu kitaab diinay lahaan jireen marka nebiyulaahi muusa intaan nebinimadii aan loo dooranin yuusaan u hadlaya markaa muslim inuu ahay diinta wax ka yaqiinay yay daliil u tahay walow haba ku noolaada fii beyti fircawn haba ku noolaade marka zaraaji wuxuu iri mudaciyan asoo sheeganaya wuxuu iri ana macnaahu macnaheedu waxa weeyaan fajcalnii ilaahu iga yeel laa akuunu inan noqonin daahiran lilmujrimiin marka e, falan akuuna macnaheeda ilaahu mid ahaado ha iga yeelin macnaha baryid buu ka dhigay midaas ibni ibnu hishaam wuxuu iri taas sax ma aha liimkaani xamliha in lagu ximbaaraa suuragale cala nafyi lmaxdi falan akuuna ahaan maayo ee ha iga ahaysiinin ducae ma aha falan akuuna ahaan maayo wayakuunu daalika midkaas wuxuu noqonayaa mucaahadata minhu ballanqaadid ou muuse bixiye lilaahi uu u bixiyo o subxaana sii wa tacaala anlaa yudaahira inuusan u kaalmaynin mujriman jazaaan asigoo macnaha abaalmarin ay ka tahay litilka nicma nicmadaas soo abaalkeeda gudanay allatii nicmadoo an uncima biha calayhi loogu nicmeeyey qowlkaas ibnu hishaam uu yihi waa saxiix walaa hiya murakabatun ma aha lanti taabiid ma keento lanti taakiid ma keento lanti ducaa ma keento kadaalika walaysad hiya murakaba min laa an asalkeeda laa i an ma ahayn oo fa xudifat ilhamzatu hamsadii la gooy takfiifan fududayn walalifun loo gooy liiltiqaa'i saakinayn khilaafan lilkhaliili anagoo khilaafayno khaliil oo waxaa weeyaan sheekh siibaweyhi ah yaa wuxuu leeyahay lan asalkeedii laa an ay ahayd ayib iyadoo laa an ahayd yaa hamsadan anta ku jirto yaa waxaa loo goy takfiifan markay takfiif loo goy laadii alifteedii oo reeban iyo nuuntii oo reebanaa kulmeen fa xudifat ilalifu liiltiqaai saakinayn lan saasay ku noqoto uu leeyahay marka ibnu hishaam wuxuu leeyahy waxaa sooma marine lan sidaana lagu dhalay oo luga alcarabiya sidaanay ku timid ee inay xaaladaas soo martay ma jirto wax daliil oo tusinaya ma leh waal ana alxarfa huwa calaa maa huwa calayh hadday laadaas ay laa-anka asalkeeda ka imaan lahayd marka qaarkeedaa la arki lahaa iyadoo asalkeeda loogu dhawaaqay maadaama aan sidaas la helin laa daaciya markaa walaa asluhaana laa kama imaanin qolaa kale waxay leey lantaan laabay ahayd oo fa ubdilat ilalifu nuunana loo badela iyadoo laa ahayd khilaafan lilfaraa faraana wuxuu leey laadan ee lan ay ka timid inayna ka imaan waxaa u daliil ah eh, laa oo wax nasbinay lamaba arkinbo ilaa asmaada markay gasho laa naafiya lijinsi noqoto ficil maba gashaba markaas oo ay nasbisa ficil haba gasha laakiin ma nasbiso marka haddii laa oo ficil gasho oo nasbisa la heli lahay lantaana laa ka timid xoogaa macquulay noqon lahayd laakiin laadii la yidhi aydaa asal ahayd ficil nasbinay maba jirtabo marka kayfa yuqaalu ina lan annaasiba atat min la alatii hayru naasibati lilafcaal wa bikay almasdariya naxwu qowlihi tacaala likay laa tasow xarafkii labaad waay ficilki yunsabu bilan a lagu nasbiyaa matnigii waay wa bikay baa lagu nasbiyaa almasdariya naxwu qowlika aw naxwu qowli llaahi tacaala likay laa tasow allaamu xarfu jar kay xarfu masdari wa nasbin tasow laa naafiya mulgaatu laa camala laha tasow ficlu mudaaricu mansuubu bikay wa calaamatu nasbihi xadfu nuun wlwaaw faacil wlalifu litafriiqi farqan bayna waaw lmufrad waaw ljamci sidaas waa keydii markii masdariya la yiri waxaa laga ixtiraazayaa keydii oo ahayd oo tacliiliyado xarfu jar ah oo noo imaan doonto taas ayada wax ma nasbisee waxbay hoos dhigtaa marka keyde markay masdariya tahay fi tilka alxaala tansibu ficil mudaaric markaasuu shaarixa wuxuu iri annaasibu thaani naasibka labaad key weeyaan wa inamaa takuunu naasibatan way noqotaa idaa kaanad masdariya markay tahay keli a ah. oo bimansilati an an oo kale markay noqoto keydi markay masdariya tahay oo an oo kale ay noqoto ay wax nasbi kartaa wa inamaa takuunu kadalika saas waxay noqon kartaa idaa dakhalat calayha laamu laamti haday gasho lafdan haday ka gasho naxw ka qowlihi tacaala likay laa tasow allaamu xarfu jar marka hadiiba laamti xarfujar la yiri kaydi in masdariya naasibla waxawa yatacayan liannahu hadaan ihahdo ley laamti waa xarfu kayna waxaweyaan xarfu jar kale laba xaraf jaaro isgalay noqonaysa waxaa mid e eh, likay laa yakuuna cala lmuminiina xarajna waa la mid oo intaas waxa weeyaan haddii kaydi xaraf jaar oo sariix a ah ka hormaro ayada yatacayan an takuuna xarfa masdarin aw taqdiiran inay laamuljar inay taqdiirka ka gasho naxw jituka waan ku imid kay tukrimanii haddaad tiraahdid idaa qadarta haddaad qadartid ana alasla likay ay ahayd wa anaka xadafta laama laamti inaad goyso aada niyeysatid istighnaaan canhaa laamtaas in laga kaaftoomay biniyatihaa looga kaaftoomay niyada la niyeysta awgeed aan lafdigeeda u goy haddaad tidhaahdid markaas kaydii waxay noqonaysaa naasiba kaydii naasibadeedii wamaa daqanad calayhi majruurun bilaami lmuqadar ay noqonaysaa markaas fain lam tuqadir ilaama laamta haddaadan qadarin kaanad kay xarfa jarin ayadaaba xaraf jaar noqonayso oo bimansilati laami laamtii oo lamid ah maxay kula mid tahay fi dalaalati cala tacliil laamtii meesha ka maqnayd haddaanan la qadarin laa lafdan walaa taqdiiran kaydiyaa laamti laga dhigaya wa kaanat anna waxay noqonaysaa markaas mudmaratan mid la qari bacdahaa laamtaas keyda gadaasheed dheh bacdaha bacda key laaziman macnaha idmaaran waajiban haddii aan idhaahda keydi laamna kama horeyso laa lafdan walaa taqdiiran keydi xaraf jar ay noqonaysa ficilka marka haddii uu xaraf noqonto ficilkan gadaasheeda nasbisan wuxuu noqonaa markaa mansuub bian mudmara wujuuban marka an wamaa dakhalat caley fi ta'wiili masdari majruurun bikey baa laleeyahy markaas sidaasay ku imaanaya hadda haddii aad tiraahda jiئtuka kay tukrimanii kay xarfu jar hadaa tirahde tukrima ficlu mudaaricu mansuum ban mudmara wujuuban marka wاljumlatu ama kay wamaa daklat calay fi taأwiili masdarin maya wjumlatu an wmaa daklat calay fi taأwiili masdarin majruuru bikay wالtaqdiir jiئtu likraamika li ay noqonaysa ayb sidaasoo kale waxaa laleeyahay wabiidan musadaratan wa huwa mustaqbalu mutasilu aw munfasilu biqasamin naxwu idan ukrimaka wa idan wallaahi narmiyahum bixarbin wayunsabu lficlu bilan wabikay almasdariya wabiidan a lagu nasbiya xaggaasay ku cadfan matni waay wabiidan a lagu nasbiyaa musadaratan xaal ay tahay mid hadalkii lagu hormariyey wa ficilka lagu nasbinayane mustaqbalun inuu yahay baa la rabaa ficil aan la gaarin wakhtigiisao mustaqbal ah muttasilun idanti la xariiron lakala faslinin hadda aw munfasilun biqasamin haddaan laga maarmayninne qasam keli ah la ogolyahay in laga fasli lagu fasliyo naxwu qowlika oo idan ukrimaka aa tiriyey nin baa ku yiriya azuuruka oo kale markaasaa tiri idan ukrimaka waxaa la mid e wa idan wallaahi narmiyahum bixarbin waa la mid oo narmiyadii waa lagu nasbiyey idantii iyadoo ficilkii oo narmiya iyo idantiina qasam lagu kala fasliyey taasna waa bannaan tahay marka inta waxaan ka galaynaa idan yaan ka galaynaa idantii musanifka ha dirtaan shuruud badanuu u sheegay shardiga ugu horeya horta hadalka waa inuu ida awalkeeda dhacda fiiri hadda nin hadduu ku yiraahdo azuuruka waan ku soo siyaarinaya adiga aada u tiraa idan ukrimaka ninkii mubtadi ahay waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo goormaa hadalku lagu bilowday azuurukaba ka horeysee markaasaa waxaa lagu leeyahay azuuruka ninka yiri hadalkiisa waa nin kale waay laakiin qofkan jawaabta bixi hadalkiisa waxaa ugu horeeyo idan ukrimaka u ka bilaabay anaa waxaan ku iri azuuruka adiga hadalkaadi maxaa ka bilowday idan ukrimaka sidaasaa marka waxay tahay naasiba ay tahay oy musadare ku noqotay laakiin haddaan ku iraahdo azuuruka waan ku soo ziyaarinaya oo aad igu tiraa inii idan ukrimuka ayaad leedahay lannahu hadalkaadi idankama bilaabin in niyaad ka bilowday musadara ma aha markaas waa inay musadara noqota ko ficilkii waxaa layihi mustaqbalun inuu yahay ficil maadi maba gelaysa ficilka inuusan xaala macnihiisa noqonin oo waxaa noo imaan doonto ninaa wuxuu ku yidhi uxibuka markaasaa tidhi idan adunuka saadiqan yacni waxa weeyaan adunu waa la goday hadirtaan maxaa loo goday liannahu ma aha markaan aad ileedahay waan ku jeclahay waxaan kuu malay doonaa dib damba inaad run sheegaysa ma ahe haddaan kuu malaynaya inaad run sheegaysa ficilkii adunu xaalow noqday markaan wاlficl الmudaaric asla kaana yaxtamilu اxaal wاlistiqbaal munfasiluna waa bimihaali musanifkaa noo mihaali naxwu idan ukrimaka marka idan xarfu nasbin xarfu jawaabin wa jazaain wa nasbin ukrima ficlu mudaaricu mansuubu biidan wa calaamatu nasbihi fatxa daahira wlfaacilu damiiru mustatin wujuuban taqdiiru ana wlkaafu mafcuulu bih sidaas oo kale waidan wallahi narmiyahum walaahdaasoo qasam oo waaw xarfu jar allahi majruurun bilwaaw iska tahay narmiya ficlu mudaaricun mansuubun bidan a laleeyahay oo fasliga hadduu qasam yahay waa la ogolaana carabtiya laga maqlay shicirkaas asaana kuu sheegi doono ayib markaasuu shaarixa wuxuu iri annaasibu athaalithu midka saddexaadoo wax nasbinaya idan weeyaan wahiya idantina xarfu jawaabin wa jazaa-in jawaabna waa tahay jazana waa tahay cinda siibooye wa qaala sharoobiin wuxuu yihi hiya kadalika fi kuli mowdicin meel kasto idan dhacdo waxay faa-ideyni jawaabna waa tahay jazana waa tahay wa qaala alfarisiy wuxuu ihi fi lakhari sida u badan yay jawaab iyo jaza ma aha in mar kastaba ay faaideysa ma hadda fi lakbari oo aniga ii qoray akbari ma aha fi lakhari wa ayib akharka hadday faa'iideyneyso macnaheedii maxaa waa marka maxaa laga fahmaya fi lqaliil waqad tatamaxadu liljawaabi in jawaab keli ah ay u barax beeshaa dhici karto oo waxa weeyaan inayna jaza la jirin ee jawaab kaligeed ay tahay inay jawaab iyo jaza bixisa waa badan tahay laakiin sida siibaweyhi iyo sharoobiin ay yidhaahdeen fii kulli mowdic u diidan yahay oo waxaa laga yaaba u leeyahy bacd almawaadiic inay jawaab noqoto jazana ay noqonin bidaliili anaka annahu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa uxibuka waan ku jeclahay oo fataquulu waxaad leedahay idan adunuka saadiqan inaad run sheegaysa u malaynaya maxaa yeelay taas waxaa leeyahay waa jawaab id laa mujaazaata bihaa huna wax oo looga jazeeyey ma laha meeshaan oo ninkii aa tiriyey waan ku jeclahay adni adunuka saadiqan jawaabay noqon kartaa laakiin jaza ma ah oo inaad run sheegayaan oo malayna haddaan ku iraahdo hadalkii waan kaaga jawaabay laakiin inaad ijeceshahay kaagama eh, kuma kuma kaagama abaal marinin oo waxay ahayd uxibuka markaan ku iraahda inaad tiraahdeed idan idan ubaadilaka bimilihi taas jazaay noqon lahayd oo ninkii ku jeclaaday inaad jeclaatid ama idan yakfiraka allah jazaay noqon lahayd laakiin niya run ni sheegaysaan umalaynaa haddaan ku iraahdo ninkii ku jecel jaza uma aha taas markaasuu wuxuu yidhi wainamaa takuunu waxay ahaataa naasibatan mid wax nasbiso bihalaathati shuruud alawalu midka ugu horeysa an takuuna inay ahaato waaqicatan mid dhacaysa fii sadri kalaam falow qulta hadaa tiraa zaydun idan hadaa tiraahdid qulta waxaad leedahay ukrimuhu birafci ninaa wuxuu ku yiri ninaa wuxuu ku yiri azuuruka markaasaa waxaa tihi ibnii idan yukrimuka wiilkayga ku karaamaynay ibniidaasoo ka hormaray oo ninka jawaabta bixiye hadalkiisi ay idan lagaga hormariye yaa u diidaysa in ficilka lagu nasbiyo idan markaa waxa weyaan xarfu jawaabin wa jazaain mulqaatun laa camala laha macnaha waxaa wey wax ma nasbinayso athaani midka labaad an yakuuna alficlu bacdaha ficilka ayda ka dambeeya mustaqbalan inuu yahay baa shardiga falow xadaثaka shakصu hadduu kuu sheekeeyo bxadiiثin oo faqulta aad tiraahdeed idan tasduqu run baad sheegaysaa rafacta waad godaysaa liأna اlmuraada bihi hadalkaas waxaa lagala jeeda alxaalu oo ninkii ninkii hadlaya tiri idan tasduqu runaad sheegi doontaa ma ahe runaad hadda sheegay waay haddadan maadaama ficilkii tasduqu bmacnaa fi zaman اxaali اqaa'im aad ula jeedid ficilkii markaa lama nasbi karo waxa weeyaan waa la godaya athaalitثu midda saddexaad anlaa yufsala baynahumaa idan iyo ficilkeeda in lakala faslinin bifaasilin aan lagu kala faslin hayr اlqasami aan dhaarta ahayn naxw waxaad leedahay idan ukrimaka hadda ukrima iyo idan waa isla xariiraan ama waxaad leedahay idan wallaahi ukrimaka oo awaad qasamkeed ku kala faslisa wa qaala shaaciru idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushiibu طifla min qabli اlmashibi idan wallaahi baan ku dhaartay narmiyahum waxaan ku gemi doonaa bixarbin dagaal tushiibu طifla fiiri xarbiga muanath waay tushiibu طifla طifliga cinraynayso min qabli اmashibi cinrada waqtigeed intaan la gaarin dagaal waxaan idinku aan idinku qaadaynaa murugta ka dhalata caruurta yaryar xataa ay la roobayso hayo hadalkaas waxaa weyaan qiila waxaa layihi xasaana iskale beytkan oo kufaar quraysh un ku hadadaya qole waxaa laleeyahay maya keyrkiisa iskale waxau hadda loo haaya ma jiraan walow qulta haddaa tiraadid idan yaa zaydu haddaa tiraadid qulta waxaad leedahay ukrimuka oo haddii meeshii dhaarta bedelkeeda aad xarfu nidaa gelisid iyo munaadiisoo iswato oo idantii iyo ukrimadii yaa zaydu aad dhex gelisid ficilkii markaa waa la godaahoo idan yaa zaydu ukrimuka yaad leeda birafci macnaha taas wuxuu musanifka tusinaa qolaa waxay yidhaahdeen qasamkii waxaa la mid e nidaa lamid oo jaar iyo majruura lamid oo darafa lamid oo laa o naafiya lamid eh qolada almutawasicuun waxay leeyihiin idaa fusila bayna idan wa bayna ficliha biwaaxidi min hadihi اlarbaca yajuuzu nasbu biha ibnu hishaam waxau leeyahy laa waaw qasam kelia ah laga ogol macnaha qasam keligeeda ah laga ogol yahay laakiin laa naafiya iyo daraf iyo nidaa haddii la fasliyo waa la nasbinayaa waa la rafcinayaa wakadalika idaa qulta hadaa tiraadidna waa lamid idan fi daari ukrimuka inaa yihi azuuruka fi daarika markaasaa tiri idan fi daari ukrimuka daartan kuu kalaamayna yani fusila bayna idan wa bayna ficliha bidarfin biljaari wاlmajruur ama darfha lagu kala fasliyey idan ywma اljumucati ukrimuka kulu dalika birafci sidaas yay ahaadeen buu marka musanifka hadirtaan wuxuu intaas ku ishaaray bimacnaa ana min الnaxwiyiina man yaquulu yajuuzu الnasbu bidan biاlficli bacdaha maca wujuudi اlfaasili biwaaxidi min hadi اlumuur sidaasuu hadda uu musanifka yuu u jeedaa qaala اlmualifu w ban almasdariyati daahiraة naxwu an yakfira lii maa lam tusbaq bcilmi naxw calima an sayakuunu minkum mardaa fain subiqat bidannin fawajhaani naxwu xasibuu an laa takunuu fitna wmudmarata jawaaza bacda caaطifin masbuuqin bismin khaalisi naxwu ila aakhirih waxa weeyaan intaa wuxuu kaga hadlaya musanifka naasibkii afaraad oo ugu dambeeyey xuruufta ficilka mudaaric nafteeda wax u nasbisato inta kale an bay wax ku nasbiyaan sida noo imaan doonta calaa madhabi lbasriyiin marka wuxuu kasoo baxay lan iyo key iyo idan an waa midii raabicada ahayd hadihi alarbaca calaa madhabi lbasriyiin tansibu lficla lmudaarica binafsiha markaasuu iri yunsabu alficlu lmudaaricu bilan wa bikay almasdariya wa biidan wa bian almasdariya yaa lagu nasbiyaa daahiratan ayadoo muuqato naxwu qowli اllahi tacaala an yakfira lii waladii aطmacu an yakfira lii nabiy llaahi ibraahim aa dhahay waladii aطmacu an yakfira lii waxaan damcaya oon ilaahay ka rajaynaya inuu dembigeyga ii dhaafo marka fiiri hadda yakfiradaas waa ficil mudaaric oo an muuqata lagu nasbiyey waay marka asalki saas weeyaan maa lam tusbaq bicilmin antaas waxa ka horeeya wax cilmi faaidayna inaysan noqonin naxwu qowlihi tacaala calima an sayakuunu minkum mardaa calima ilaahay wuxuu hori uu ogaaday an sayakuunu minkum inuu idinka mid noqon doono marda haddii cilmi laga hormaro anta oo shay cilmi faa'iideyna kadib dhacdo naasibad ma aha ee waxaa weeya an mukhafaf min athaqiila oo marka calima ficil maadi markay tahay an waxaa leeyahy xarfu tawkiidin wa nasbin mukhafafa min athaqiila oo calima annahu sayakuunu saasay asalkeedii luq ahaan ku ahayd marka damiirkeedii wuu go yahay anahu anhu damiirkaasa damiirkaasa isimkeedii ah jumladan sayakuunu minkum marda oo ismkaani khabarkeeda fii maxali rafcin khabaru an ay noqonay marka an wamaa dakhalat calayhi waqacat aw sadad masada mafcuulay calimtu labadii calima mafcuulkeedii booskeedii antaan oo mukhafaf min athaqiil oo annaasiba aan ahayn yaa gadaasheeda yaa dhacday fiir marka inaysan antaan wax nasbinin waxaa kugu daliilaya ficilka ka dambeeya sayakuunu waa godan yahay marka haddii an lagala hormaro shay cilmi faa'iideynayo oo sidii calima iyo ra iyo daraa iyo wixii lamid ah waxaa weeyaan naasiba ficil mudaaric ma ahna an mukhafafa oo min akhawaati ina nawaasikh ilmubtada walkhabar ay galaysa fa in subiqat bidannin anti haddii dan lagala hormaro ay maa yufiidu bidhanni haddii lagala hormaro fa wajhaani fayajuusu wajhaani naxwu qowli اllaahi tacaala waxasibuu anlaa takuuna fitnatun waxasibuu anlaa takuunu laba qira oo sabciyaad ah marka antaas waxaa ka horeya xasibo waay xasiba cilmi ma faa'iideysee dhaniga asalkeedu faa'iideysaa oo macnaha xasibtu waan u maleey aad leedahay laakiin xasibtu waan ogaaday ma dhehaysid yaqiinan inkastoo axyaanan taati calaa macnaa calima marka waxaa laleeyahay xasiba iyo dhanna iyo zacama iyo khaala iyo wixii lamid ah hadday ka hormaraan anta dibtooda dhacdo waxaa ku banaan inay tahay an masdariya oo naasiba ah oo ficil ka dambe lagu nasbiyo oo waxasibuu an laa takuuna la yidhaahdo iyo inay noqoto an mukhafafa min athaqiila sadad masada mafcuulay xasiba inay noqoto marka haddii takuuna la yidhahdo ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamat nisbi fatxa laada naafiya mulgaatu la camala lahaa ayib haddii la yidhaahda antan takuunu haddii la akhriyane anti mukhafafa min athaqiila isimkeedu damiiru shani weeyaan takuununa waxaa waaye ficil mudaaric jumladana fi maxali rafcin khabaru an baa laleeyahay jumladaasa fi xasabi kada marka labadaas waa mid wa mudmaratan wa ban weyaan almasdariyati daahiratan xaalay tahay mid muuqato ko iyo wa mudmaratan xaalay tahay mid la qariyey jawaazan loo qariyey bacda caatifin xaraf wax cadfa gadaasheed si oo banaanaashaa loo qariyey caadifkao masbuuqin lagala hormaray bismin khaalisin isim oo isimnimadiisa ku cad naxwu qowli shaaciri wa lubsu cabaa'atin wa taqara cayni hadda waawdan taqara ku jirto waxaa laleeyahay waxaa ka horeeyo isim isimkaas waa maxay waxa weeyaan lubsudaas waay lubsi waa masdar masdarkane mushtaq ma ahay jaamid weeyaan marka maadaama e, ficilkan oo taqara ah ou ka hor dhacay xaraf xaraf cadfi oo waawda ah waxa lagu cadfayana isim oo khaalis oon mushtaq aan ahayn ou yahay yaa waxaa banaan ficilkaas in lagu nasbiyo an mudmara aho jawaazan lana muuji karo wa lubsu cabaa'atin wa an taqara cayni la dhihi karo lana qari karo wa taqara cayni la dhihi karo ayib marka waxaad leedahay alwaaw xarfu caطfin taqara ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata jawaazan bacda waawi اlcaطfi alatii caطafat اlficla cala smin khaalisi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira cayni waa faacil ayib marka ficilka oo yimaada bacda xarfi caطfin wa kaana almacطuufu calayhi isma khaalisa laysa fiihi macna اlاshtiqaaq yajuuzu nasbu dalika اlficli ban mudmara jawaaza idhaara wa idmaara wa bacda alaami wa mudmaratan xaalay tahay mid la qariyay jawaasan loo qariyay bacda alaami laamta gadaasheeda naxwu qowli اllahi tacaala litubayina linnaasi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi fiiri markaan litubayina linnaasi hadda ficilkan tubayina a mansuubu ban mudmaratan jawaasan bacda laami key mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira oo waxa weeyaan waa noo imaan doontaa qur-aanka waxay ku timiday inay jawaastan waxaan ka ogaanay marka qaarkeed iyadoo muuqataa la arkay marka ficilka mudaaric oo bacda laami kay dhaca ama laami tacliil gadaasheeda dhaco mansuubou noqonayaa laakiin anta lagu nasbiyey in la qariyo markasta waajib ma ahna waa la muujin karaa fii gayri اlqur'aan waxa ku banaanaan karto lian tubayina ina tirahdid laakiin qur'aanka suna mutabaca wa ilaa fii naxwi lianlaa yaclama lianlaa yakuuna linnaasi io wixii lamid ah oo kala mooye oo fatadharu waa muuqanaysaa laa gayru haddii laamu keydii ama laamu tacliilkii iyo ficilkii mudaaric oy nasbisa lahayd haddii laa naafiya la dhex dhigo anti waa la muujinaya wa bayna laa wa laami eh, sidii ibnu maalik u yiri wa bayna laa wa laami jarin iltuzim idhaaru an eh, idhaaru an yuu yiri ibnu maalik khulaasat lqowl laamu tacliilkii hadda aan soo sheegnay haddii ayida iyo laamu tacliilkii ficilka aan lakala faslinin antaas in la qariyo waajib maaha niri laakiin laamu tacliilkii iyo laa oo naafiye ah hadday anti dhexdooda dhacdo in la gooyo ma banaano hadda fiiri lian laa yaclama lian laa yaclam saas waa markii haddii ilan waxa keenay anti oo meesha ku qarsan waa marka anti way joogtaa lianlaa yaclam hadda ninka mubtadia waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo oo lianlaa yaclama lianlaa yakuuna oo fatadharu la hayru musanifka markuu leeyahay inay muuqataa waajib markuu leeyahay awe maba muuqatee waaba hadda way qarsan tahay markaasaa lagu leeyahy anti way joogtaa oo laadaa naafiyada waxa ku shidan ayaa iyada ah oo qoraal ahaalkeeda lian laa ay ahayd markaasaa antio reeban iyo laadiya laysku idqaamay qoraalkeedii marka lafdi ahaan uma muuqato laakiin waa joogtaa marka waxaad leedahay lianlaa yaclama laamu xarfu jarin laamu tacliil an xarfu masdarin wa nasbin laa naafiyatu mulgaatun laa camala laha yaclama ficlu mudaaricu mansuubu bian wa calaamat nasbi fatxa daahira marka anti way joogtaa ma la gooyn karo lama dhihi karo lialaa yakuuna lama dhihi karo lannahu shidkaas waa aydiyo joogto weeyaan marka haddii anti bayna laami ljari wa bayna laa annaafi hadday dhex dhacdo lama goy kara in la muujiyo waajib weeyaan wayna muuqataa oo shidkaas waa ayadi weeyaan ayib laa gayru wa wamaa kaana allaahu liyucadibahum iyo wixii lamid eh fatudmaru waa la qariyaa laa hayru hadda waxaa weeyaan dadkan hadda mutaakhiriinta caadada lagu yaqaana matni waa waxaan matnigan waxaa loogu talagalay in la xifdiyo marka maadaama in la xifdiya la rabo yaa sida ugu yar a lafdiga laysku soo aruurinaya walidaalika alghaaz bay wixii iska noqonaya marka dambo haddii cibaaro waadix laisaga qoro ninka mubtadi an iska fahma ninka caalimkana idaac u siyaasada way ka fiicnaan lahayd laakiin mutaakhiriinta ilaahay wuxuu ku ibtileeyey inay wixii la yidhaahda laba safxa lagu soo gaabiyo sidii ardayga loo xifdiyo markaasaa laleeyahay kitaabkan lama fahmi karo waa in la sharxa sharix wuxuu usii baahan yahay hawaamish hawaamishta waxay usii baahan tahay xaashiye marka maxaad keentay adoo marka hore hadal waadix isaga qortid oon sharax u baahneena ka fiicnaan lahayd marka musanifka fiiri cibaaradiisa wa naxwa maa kaana allahu liyucadibahum iyo wixii lamid eh fatudmaru waa la qaryaa la kayru hadday anti bacda laamiljuxuud hadday dib dhacdo in la qaryo waajib waay laamuljuxuud waxaa la yihahda laamu tacliilka unbay lamid tahay laakiin kaana iyo yakun oo maa lagu anfiye ama lam lagu anfiye unbay dib dhacdaa marka laam kasta oo laamu tacliil ah oo kaana ama yakun oo manfi ah uu ka horeeyo laamtaas meeshii laamu tacliil laga dhigi lahay laamuljuxuud baa la yidhaahda waxaa juxuud loogu magacaabay waa diidda wamaa kaana allaahu ilaahay ma aha liyucadibahum kii cadaaba wa anta fiihim adigoo nebi maxamedow ku dhex jira cadaab caam ee ilaahay kuma riday wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun marka laamtan hadda laamuljuxuud waxaa loo yiri liana maa qablahu manfi marka carabi ahaan xataa lama dhihi karo wamaa kaana allahu lian yucadibahum lama dhihi karo waa in la qariya ka idmaarihaa sida loo qarinayo oo kale bacda xataa loo qarinayay idaa kaana ficilkii mustaqbalan hadduu yahay yacni anti marna waxa weeyaan jawaas bay wax ku nasbisaa marna waxa weeyaan in la daahiriyaa waajiba lianlaa yaclama marna in la qariyaa waajib aho wamaa kaana allahu liyucadibahum wamaa kaana allahu liyucadibahum waxaa lamid eh hadday anti bacda xataa dhacdo in la qariyaa waajib ah naxwu qowli اllaahi tacaala xataa yarjica ilayna muusa lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa yay yidhaahdeen qoladii nabiyullaahi haaruun looga tegay nebi muuse markuu ilaahay la kulankiisa tuurisiina u aado ilaahay uu kula hadlayay qoomkiisii waxay sii caabudeen cijli markaasuu yiri ilaahay ugu towba keene waxaan waa khalade ka noqdo markaasay yidhaahdeen ilaa uu muuse nooga soo laabto warkaas ma samaynayna annaga hadda waxa weeyaan cibaadadan aan sii haynayna marka xataa yarjica ilayna intuu nooga soo laabto marka yarjicadaas waa ficil waxaa lagu nasbiyey an mudmaro ah oo in la qariyana aan banaa in la muujiyana aan bannaanayn sababtana xataa gadaasheed ay dhacday lannahu ficilka xataa ka dambeeyana waa hadda mustaqbalan waay xataa yarjic intuu nooga soo noqdo yani mustaqbalan waxaa lamid ahoo anti in la qari ay waajib tahay wa bacda ow ow gadaasheeda alatii owdow bimacnaa ilaa ah naxwu qowli shaaciri laastashilanna الsacba aw udrika اlmunaa faman qaadat اlaamaalu ilaa lisaabiri la astashilanna waan fududaysanayaa asacba shayga culus aw udrika almunaa ilaa udrika ilaa an udrika almunaa ilaa yididiilkayga intaan ka gaaro ficilkan udrikada ah hadda waa mansuub waxaa lagu nasbiyey an mudmaro aho in la qari ay waajib tahay sababta keentayne ow baa ka horeyso owdaasoo bimacnaa ilaa ah haddiiba ficilka ow lagala hormariyo oo bimacnaa ilaa ow yahay ama bimacnaa ilaa ow yahay ficilkaas anta lagu nasbinayo in la muujiya ma banaano waxaanayna u banaanayn carabti lagama maqlin saa weeyaan aw ilatii aw allatii bimacnaa ilaa waxaa lamida ah bimacnaa ilaa inaysan noqono bimacnaa ilaa ay noqoto naxwu qowli shaaciri wa kuntu idaa gamastu qanaata qowmin kasartu kucuubaha aw tastaqiimaa buuri wa kuntu waxaan ahaa idaa gamastu haddii aan qabto qanaata qowmin qowm ushooda kasartu kucuubaha meelaheeda leexleexan aan jijibi jiray aw tastaqiima macnaa isticaaro waayo haddii aan qoom gacanta ku dhigo waxa weya inan baabi'i inay toosaan labadaas mid ay ku imaanaysaa وبعد فاء السببية ويجب wa yajib فاء bacda faai sababiya sababiyadii fadeeda gadaasheeda in la qariyo waajib waaye oo waawi lmaciya bacda waawi lmaciya hadda waxaa la yidhi meelaha in la qari ay waajib tahay bacda laami ljuxuud kow bacda xataa labo bacda faai sababiya saddex bacda waawi lmaciya bacda ow alatii bimacnaa ilaa shan shantaas waxaa weeyaan ina anti gadaashooda la qariyo waajib waa oo ficilkii lagu nasbiya an mudmara wujuuban masbuuqatayni xaal ay yihiin kuwa lagala hormaray faau sababiyada iyo waawlmaciyada binafyin maxdin nafyi oo nafyinimadiisa ku cad oo aan la burinin ko aw alabin masbuuqatayni bialabin lagala hormaray bilficli wax lagu dalbo naxwu qowlihi tacaala marka nafyiga maxdiga waa hal xaalo aلطalabu bilficli yaa sideed xaalo noqonay oo ay ka mid tahay alamru wa ataxdiidu wاtamani wاtaraji wاlistifhaam wاnahyu kuliiba طalabaa laisku yihahdaa musanifka hal sharax uu mithaalin doono naxwu qowlihi tacaala laa yuqضى calayhim laguma xukmiya oo fayamuutu qofka haddii qiyaamo la geeyo ou naar galo cadaabkii markuu ku bato wuxuu iska jeclaanaya inuu dhinto ilaahay wuxuu leeyahay yacni inay dhintaan laguma xukmiyo oy dhintaan marka hadda fiiri fayamuutu yamuutu ficilkaas waa mansuub bian mudmara maxay tahay liannahu waqaca bacda faai sababiya faadi sababyadana maxaa lagala hormaray nafyigan laa yuqda ficilkii marka wuxuu ka hormaray faau sababiya oo jawaab u dhacday nafyi maxdi ah yacni waxa weeyaan laa yuqdaa calayhim laguma xukmiyo oo fayamuutu fa bisababi dalika alqadaa yamuutu faadan sababiye waa jawaabna nafyiga bay u tahay marka yamuutu ficlu mudaaricun mansuub ban mudmarata wujuuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi الnafyi اlmaxdi wa calaamatu nasbihi xadfu nuun amhilaة اkhamsa waay wاlwaawu faacil wاlalif litafriiq waxaa lamid eh wayaclam الصaabiriina walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam الصaabiriin waawdi iyo fadi waa isla mid waawdan waawlmaciya la yihahda waxay jawaab u dhacday nafyiga walamaa yaclam illaahu ladiina jahadu walamaa yaclam illaahu ilaahay ma uusan ogaanin wuxuu ilaahay ogaanina wax dhacayaba ma ah ayib marka wayaclamadaas waxaa lee ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmarata wujuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati fi jawaabi nafyi walamaa yaclam illaahu ladiina jahaduu waxaa lamid eh walaa tadgow fiihi fayaxila tadgow waxaa weeyaan fayaxiladaas yaxiladaas waa ficil mudaaric waxaa ka horeeyo fa oo sababiya ah fadaa sababiyadu waxay jawaab u dhacday nahyiga laa tadgow tii hore nafyaa la miithaaliyey laada hadday naafiye tahay ficilka mudaaric macnaahaan way nafisaa laakiin icraab ahaan waxba kama yeesho bkhilaafi laa annaahiya laada naahiyada nafyina way u faa'iideysaa ficilkana way jasmisaa oo min aljawaazimay ka mid tahay marka fayaxila waxaa laleeyahay yaxila ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuuban bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi اnahyi oo nahyiga dalab u qeyb ka yahay aw alaba bilficli mithaalkeedii waay waxaa lamid eh laa taakul samaka wa tashraba labana laa taأkul الsamaka ha cunin wa tashraba maca an tashraba labana yani dadaa waxay u haystaan inay qaacida طibiya ay tahay oo qofkii hadduu caaw wuxuu ku leeyahay malaayaan cunayoo caana ma cabi karo oo waxaa la yidhi laa taأkul الsamaka wa tashraba labana hal الnaxwiyuuna yuriiduuna bidalika ana dalika munaafin lصxa mase waxay ula jeedaan mithaal ahaan kaliya inay ku ansixiyaan jawaabtaas waxaa bixi kara atibada in la weydiiyo oo hal idaa jumica alabanu maca akli samaki yaduru bilmacida am ana dalika laysa taas masalo kale wa marka hadda ulajeedada ficilkan tashraba an baa lagu nasbiyey oo in la qaryana ay waajib tahay liannaha waqacat baacu dawaawi alwaaqici fi jawaabi nahyi laa takulkaasaa nahyi ah waxa loo hoos dhigay takuuli layih tiqaaa saakinayn weyaan marka eh, musanifka sharaxaas hadeertaan eh, waxaan dhile matniga uu isku aruuriyey oo laga yaaba inay ardayga fahmigiisa ku adkaato yuu gadaal u laabtay markii hore hadduu kitaabkan sharaxa keli a ah ku kaaftoomo matnigan iska gooy waa heli karay markaasuu yihi annaasib raabicu midka afraadoo wax nasbi an ah weeyaan wahiya umulbaabi waa kanaa marka sidaas anti waa umulbaab wa inamaa akhartu waan dib dhigay ama wa ukhirat fi dikri in la sheego waxaa dib loo dhigay limaa qadamnaahu waxaan soo hormarinay oo sababta waxaan u hormari waxa weyaan <clears throat> marka qaarkeed antigo waxaa la arkaa aan waxba nasbinaynin oo sidii waa tii hadirta calima an sayakuunu oo an mukhafafa noqonayso laakiin lan waxaa looga hormari anaha naasiba bikuli axwaal saasaan hore soo niri waliasaalatihaa asalnimadeedu fi nasbi ay asal ku tahay yay camilat waxay camal fashay camilat waa calimat oo hadda aniga meesha ii qoray camilat waxay camal fashay daahiratan xaal ay tahay mid aydoo muuqato qowluhu tacaala naxwu qowlihi tacaala waladii aطmacu an yakfira lii khatii'ati waladii midka aطmacu aan damcay an yakfira lii marka anti ficilkay nasbisayda yakfira wa aydana waa muuqata waxaa lamid ah yuriidu اllahu an yukhafifa cankum yukhafifadii ficilkii anti a lagu nasbi waana muuqata wa qayadtu an waxaan ku qayday bilmasdariya inay noqoto matniga markan ka hadlay ixtiraasanka dhowrsasho awgeed oo can ilmufasirati wazaa'idati an ka dhowrsanay an waxaa jirta mufasira la yidhaahdo iyo an zaa'ida la yidhaahdo fa inahumaa labadaas midda mufasirada iyo midda zaa'idade laa yansibaani lmudaarica mudaarica wax mama nasbiyaan falmufasiratu midda mufasirada hiya almasbuuqatu midda lagala hormaray waa bijumlatin lagala hormaray fiiha jumladaas macna alqowli qowlka macnihiisa uu ku jiro duuna xuruufi uusan ku jirin naxw qowlika tiri katabtu ilayh waxaan u qoray an yafcalu kada ay yafcalu kada marka katabtu jumladaas waxaa weeyaan macna alqowla ku jiro liana alkitaaba tatadamanu eh, alqowl laakiin xuruftiisa kuma jirto marka waxaa laleeyahay antaas oo gadaasheeda dhacday an mufasira mulgaat laa camala lahaa yafcalu ficl mudaaric marfuuc bidama daa'ira yaa laleeyahay idaa aradta b hadaad ula jeedid macnaa ay hadaad ula jeedid waxaa lamid ah lyidhi wa awxaynaa ilayhi an isnac ilfulka wa awxaynaa ilayhi waxaan u waxyoonay nebi nuux an isnac ilfulka ay isnac ilfulkaan u waxyoonay marka waxyigii waxa waaye macna alqowla ah ku jiro xuruuftiisana kuma jirto marka anta gadaasheeda timid an waxaa laleeyahy mufasira waa walaysat naasiba wazaaidatu mida zaa'idadan eh hiya alwaaqicatu mida dhacdaalidaa bayna alqasami wa dhaar iyo low gadaasheeda mida dhexdhacdaa la yidhaahdaa naxwu uqsimu billaahi waxaan ku dhaaranayaa an low yaأtiinii zaydun hadduu i yimaado la ukrimanahu waan karaamaynayaa marka antaas waxaa laleeyahy zaa'ida waaye qole waxay ka tiriyeen falamaa an jaaa albashiiru alqaahu antaas waxay yidhahdeen waa zaa'ida min xayثu اlicraab laakiin min xayثu macnaa qur'aanka ilaahay zaa'id kuma jira laakiin muakida waay marka fiiri qasamkii oo uqsimu billaahi ah iyo lowdi oo low yaatiini ah dhexdoodii anti dhacday ayadoo waxaa weyaan zaaid adoo yiray lamid tahay uqsimu billaahi low yaatiinii zaydun la ukrimanahu zayd hadduu i yimaado waan karaamayna oo dikruhaa huna wa cadamu dikrihaa sawa markaasuu iri washtaraduu waxaan shardiyey anlaa tusbaqa almasdariyatu anta masdariya in lagala hormarin bicilmin aan lagala hormarin muطlaqan haddii cilmi lagala hormara an oo naasiba noqon mayso walaa bidanninna aan lagala hormarin fi axadi اlwajhayni oo haddii marka oo dhanni haddii lagala hormaro wej ka mid n in la yidhaahdo anti waa naasiba waa banaan tahay wej kaloo anti naasiba ma aha in la yidhahdo waa banaan tahay can اlmukhafafati min athaqiilati midii cusleed midii laga fududay wاlxaasilu hadalka aruurkiisa waxay tahay wuxuu yahay ana lin ana lian dheh an waxay leedahay almasdariyati bictibaari maa qablahaa ayada waxa ka horeeya marka loo fiirina waxay leedahay halaatha xaalaati fiirsoo loo kala cadeeyey ixdaahaas midkood an yataqadama calayha inuu ka hormaro weeyaan maa yadulu cala alcilmi wax tusinaayo fahiya xaalada fa haadihi midan mukhafafatu min athaqiilati baa laga fuday laa gayru wayajibu fii maa bacdaha waxa ka dambeena waxaa waajib amraani axaduhumaa midkooda rafcuhu in la goda weeyaan horta ficilka ka dambeeya waa la goda haddii aan ihahdo anti mukhafafa min athaqiila wathaani midka labaad fasluhu minhaa ficilkii in laga fasliyo weeyaan bixarfin loogaga fasliyo oo min xuruufi arbacatin afar xuruuf midkood ah wahiya xarfu tanfiis waa xarafka koobaad oo siin ah iyo wa xarfu nafyi weeyaan iyo waqad i walow faalawalu mida xarfu tanfiis lagu fasliyey naxwu qowlihi tacaala weeyaan calima an sayakuunu maadaama calima lagala hormaray antan anay ka timid ficilka ka dambeeyana khabarkeedii weeyaan isimkeedina waa qarsan yahay ayadi iyo ficilkii oo yakuunu ahayna siintaasaa lagu kala fasliyey wathaani midka labaadoo xarfu nafiga ah afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowlan afalaa yarawna miyaysan ogaanin anlaa yarjicu ilayhim inuusan u soo celin karin qowlan fiiri marka yarawna ra'aa iyo calima cilmi ay faa'iideeyaan anti gadaashooda dhacday mukhafafa min athaqiila laadi naafiya mulgaaltu laa camala lahaa yarjicu waa ficil mudaaric isimkii annadana hu oo meesha ku qarsan weeyaan marka ficilkeedii oo yarjicu ahay laadiyaa lagu kala fasliyey saan loogu malaynin an oo naasiba ah oo camalka laga ilqay saan loo malaynin wathaalithu midka saddexaadne calimtu an qad sayaquumu calimtu an qad yaquumu زيد calimtu antaas mukhafafa min athaqiila ficilka yaquumu qad baa loogaga fasliyey waraabicu midka afaraadna lowdi ahayd waxawaa an low yashaau allahu lahada annaasa jamiican wadalika lianna qablahu waxaa ka horeeyo afalam yeyasi aladiina aamanuu dadkii oo rumeeyeen miyaysan ogaanin an low yashaau allaahu ilaahay haddii ou dooni lahaa lahada annaasa jamiican waxaa la sabarsiinaa dadka muminiinta oo aada isugu murjinayo dadkan gaaladaho laloolamayo inay soo islaamaan ay rabi lahaayeen markaasaa wuxuu ilaahay yidhi dadkaas hore miyaysan u ogaanin waxaan qadar ilaahay inay tahay oo dadkan haddii ilaahay ou doono in ay hanuunaan dacwo la-aanay ba iska soo qaadanayan islaamka laakiin waa laysku ibtilaynayo oo ilaahay baa sidaas doonay marka wa macnaahu waxay tahay fii maa qaalahu lmufasiruuna dadka mufasiriinta waxay yidha haddaan qabanno afalam yaclam ay noqonaysa afalam yayas yayastaasaa afalam yaclam ah afalam yayas maysan ka quusaninoo lama dhahayo waxaa le afalam yayas ma aysan ogaaninoo waxaa laleeyahay wahiya لغة nakhac weeyaan iyo wahawaasin oo reer qoladan labadan qabiil eh, eh, nakhaciya waa tii naagtii oo nabiga xajka markii la joogay mase khadcamiye ee taas eh, qoladan hadda reer nakhac iyo khawaasina waxay u isticmaalayaan yay-as bimacnaa bay u isticmaalayaan baynamaa yasiga qunuud baa loo yaqiinay calaa lugati اxijaaziyiin laakiin qur'aankii marka bictibaari hadihi lugaat uu ku degay liana alqur'aan unzila calaa sabcati lahajaati min lahajaati اlcarab qaala suxaym wuxuu iri aquulu lahum bishicbi id yasiruunanii alam tay-asuu ani bnu farisi zahdami aquulu lahum waxaan u leeyahay buu iri bishicbi xaal aan ku suganahay waadigii jiirtii ahayd id yacsiruunanii ayagoo iqafaalanaya alam tay-asu miyaadan ogeyn anii aniga ibnu faarisi zahdam ninka sahdam la yiraahda faariskiisi ama faraska zahdam la yirahda faariskiisi wiilkiisi inaan aniga ahay miyaadan ogaanin oo aniga markaad iqafaalataan waxa idiinku dhici doono miyaadan ka cabsanaynin zahdamka waa ismu faras suxaym ninka suxaym la yidhaahdo wuxuu leeyahy faraska oo zahdam la yidhaahda faariskiisii inaan aniga ahay miyaadan ogeyn oo maanta haddaad i qafaalataan biri aad kashallay doontaan marka tay asuudi oo bimacnaa ay alam taclamuu loo isticmaalay wa wa yu-ayidhu waxaa ayidaya qiraa'atu bni cabaas ou akhriya afalam yatabayan afalam yay asi ladiina aamanuu afalam yatabayan aladiina aamanuu ibna cabaas qira'a shaada waay wa can ilfaraa waxaa ka ahaaday inkaaru kowni yay-as yay-as inay ahaato inuu inkiro bimacnaa yaclam ay ku timaado wa huwa daciifun weeyaan inay yay in yaclam ku timaado wa wax jiro ay ahaanin luqa oo laisku waafaqsan yahay laakiin qolaa isticmaashay buu leeyahay athaaniyatu midda labaad an yataqadama calayha anti inuu ka hormaro waa dannun fayajuusu markaa waxaa bannaan an takuuna mukhafafatan min athaqiila inay noqoto oo fayakuunu xukmuhaa kamaa dakarnaa calima iyadoo ka hormarto ka ay la xugum noqoto wayajuusu waxaa bannaan an takuuna naasibatan in noqoto wa huwa alarjaxu fi lqiyaasi qiyaas aan idaa raajax ku ah wاlakharu fi kalaamihim wuquucan walihaada ajmacuu waxay ku ijmaaceen cala اnasbi in wax lagu nasbiyo fii qowlihi tacaala aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu quraaday dhammaantood nin akhriyi ma jirto an yutrakuuna nin akhriyi ma laha ayadoo anti xasiba lagala hormari maa yufiidu danna maca dalika ajmacuu annasbu biha bilficli aladii bacdaha marka taas waxayna tusisay labadii weji haba banaanaadeene laakiin in wax lagu nasbiyaa badan iyadaana a raajaxsan waاkhtalafuu quraadi waxay isku khilaafeen fii qowlihi tacaalaa waxasibuu anlaa takuuna fitnatu faquri'a biاlwajhayni anlaa takuunu oo qiraa'atu duuri can abi camrin ay ka mid tahay waxaasibuu anlaa takuuna qiraa'atu musxaf an xafsin can xaasim marka qiraaadaeda oo sabciyateenka hadday ku soo aruureen ay ku soo arooreen labadooda inay jiraan iyay daliil u tahay ayib marka wuxuu leeyahay taas waxa weeyaan inay labadii ay bannaan tahay haddii maa yufiidu dhanna lagala hormaro khilaafkama joogo laakiin labadiiba ha banaanaatee ayuhumaa arjaxa laysku sii haystaa musanifku wuxuu ri waxaa arjaxa in wax lagu nasbiyo aan mukhafafa aan laga dhigin athaalithatu xaalada saddexaad oo saddexdii xaala midkii ugu dambeeyey allaa yasbiqahaa anti inuusan ka hormarin cilmun walaa danun wax cilmi faa'iideynana kama hormarin wax dani faa'iideynayo oo labadii waje kama hormarin fayatacayanu marka waxaa ceynoobaya kownuhaa naasiba markaa inay noqoto ka qowlihi tacaala waladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii marka hadda fiiri aطmacu aa lagala hormari aطmacu laysa min akhawaati dana iyo cilmigii wixii dhan kamid ma ah marka wa ama icmaaluha wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin